بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف العراقي حافظ الحافظ رحمه الله وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصيب إرسال لما قد وصل أو وق أو وقف ها أو وقف ما يرفع أو متن دخل في غيره أو وهم واهم حصل ظن فأمضى أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلما وهي تجيء غالبا في السند تقدح في المتن بقطع aw waqfi marfuucin waqad laa taqdaxuu kalba iyacaani bilkhiyaari saraxuu biwahmi yacla bni cubaydin abdala camran bicabdillaahi xiina naqala wa cilat lmatni ka nafyi lbasmala idanna raawi nafyaha fanaqala wasaxa ana anasan yaquulu laa axfadu shay-an fiihi xiina su'ila التعليل بالإرسال للوصل أن إن يقوى على اتصال وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ احتذي والنسخ سمى الترمذي علة fain yurid fii camali fajnax lah bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi waali wsaxbi wasalam waxaan soo gaarnay almucallal marka baabkan saddex magacba waa laga cabiraa mucal iyo macluul iyo mucallal intaba waana xagga luuqada waa ku kala fasiixsan yihi midda ugu fasiixsan waxaa weeye in la yidhaahdo almucal mucal oo laamka la sheego waxayna ka timid thulaathi oo hamso lagu daray acallahu macnaa wuu jirisiiyey wuu jirisiiyey ma garan taasaa maanta maarkiisa ugu fiican acalahu اllahu ilaahay ha jirisiyo fahuwa mucallam taasi horta aada u isticmaala waxaana ugu liita sida hadda oo xagga luuqa ahaan sida hadda uu shiiqu sheegay oo in la yidhaahdo mucallal in la yidhaahdo sababtoo waxay ka tidi min callalahu idaa alhaahu bishay kunnaa nucalli lilusibyaan xadiid dadka waxaan caruurta ku mashquuli jirnay ma garatay bimacnaa alhaahu bishayi wa shaqalahu bih wa minhu tacliilu sabiyi biacaam kunaa nucallil asibyaana saas oo kale yani wax cubaa lagu mashquulinaa acaamka loogu mashquulina waxaa ku xiga oo xoogaa dhexdhexaada midda hadda shiikhu uu dooran doono mucallal in la yidhaahdo oo callala taasna asalkeedu wuxuu ahaa mucallal asalkeedu wuxuu ka timi durduurta in la yidhaahdo callaltu libila ma garad callaltu libila inaad tiraahdo nacam oo amase eh, geela markaas inaad maanta ma arkaysa aada durduurisid nacam hmm. ama calla sharaaba callahu bisharaab inaad tidhaahdo sharaabka aada durduurisid sidii ninkii shaacirka uu yidhi hahe eh, wa min jiziila caطaa'ika almacluuli macnaa waa wax rakaadda camal waxaa anaka aan dhahay magar marka sheiku asagu macluulow doortay laakiin sida ugu roon xagga luqada waa muxal in la yidhaaho ma garat muxal in la yidhahdaa ugu roon wuxuu yihi sheiku wasami ku magacaaw maa min alxadiidi xadiidka wixii ahoo bicillatin mashmuulu oo cillo kulansaday cillo khafiya oo qaadixa mucallalan ku magacaaw walaa taqul hadhihin macluulu dhihin marka macluul ayuu diidayaa muxuu ogol yahay mucallal in la yidhaahdo ma garan laakiin iyadaa ugu liidato u leeyahay maaragtay eh, mucalal iyadaa ugu liidato u leeyahay sababtoo ah callalahu biacaami maxaana ugu roon in la yidhaahdo mucal taasaa ugu fiican oo waa maxay oo acalla ah laga keena acalahu acalahu allah macnaa alla ha joogsiyo marka intaba waa la wada isticmaali karaa muxadisiintu waa isticmaalaan luqawiyiinta xataa qaarkoodna waa isticmaalaanba marka adiga waxaa luuqa ahaan waxaa ugu dhow in la yidhaahdo acalahu waa jirisiye ilaa meesha waxaa weeye xadiid daahirkiisu markii hore oofayoobaa ee cudur lagu keeno la yidhi xadiidkan cudurkaasoo qabaa oo saas ayuu maanta ma arkaysa la ansixi waayo kaasaa marka ugu roonleyna walaa taqul hadhihin macluulu marka fannigan culimmadu waxay yidhaahdaan horta tacriifkeeda cillada sida ibnu xajar uu yidhi tacriifka u fiican in la yidhaahdo huwa xadiidun daahiruhu salaamatu waa xadiid markii aada fiiriso sanadkiisa iyo iyo matnigiisaba muuqaal ka muuqda ninka xadiidka yaqaano uu ku leeyahay waa nabad qaba oo shuruuddii saxada ama shuruudii xasankaa laga helay oo waa maxay itisaalu sanad ma garate cadamu lshuduud wa cadamu lcilla iyo raawaadduuso dhan oo xuduul oo daabidiin ah shantii shardi waa laga helay ama dabdigu hadduu qawi ou yahana waxaan dhahnaa xadiidkuu saxiix noqonaa haddou wax yara dabdigiisa hoos u dhacana xadiidkii muxuu aha xasan marka daahirka ninka xadiidka yaqaana markuu ragga sanadka iyo cadaaladooda oo fiiriyo xadiidka ama saxa saxiixuu ku xukumaya haddii raggaas dad labdigooda ay xoogan yahay u haddii kalena muxuu ku xukumayaa xasan haddii khifa labdigiisa uu ku jirto hadhow wiil xaafid ahaa imaanaya waxbuu intuu kala shaandheeyo ayuu cudur qarsoonow arkaya sida dadka daraahimta iyo lacagta yaqaano shilinka fayga iyo lacagta fayga iyo lacagta rugta ay kala yaqaano ama ragga dahabka yaqaanaa ay dahabka fayga oo maqshuushay dhahaan bahrajna waa dhahaan iyo midka runta u kala yaqaano ama dadka jawaahirtaa gada waxaa maaragtay faska haddii jawhar uu ka samaysan yahay iyo hadduu dhalo uu ka samaysan yahay oo kusoo kala saaraya xugleen waxaan maaragtay jawaahir maahan waa ah dhaxa quraanada lasoo qorqurxiyo ku dhaa oo maaragtay uu kuu sheega marka ma ma siri karti marka wuxuu yidhi waa xadiidun daahiruhu assalaamatu uطilica fiihi bacda taftiish markii la fatishaa waxaa lagu daalaxday calaa qaadixin lahu wax ceebeynayo xadiidka sixadiisii ma garan sida noo imaana waa cilladu waa inay cillo khafiyaa tahay oo qof walba aan u muuqane ragga axaadiidta aada u yaqaano ay taba arki doonto wasami waxaad ku magacowdaa maa min alxadiidi xadiisku wixii ahoo ma garatay bicillatin cillo mashmuulun kulansaday ma garatay mucalalan ku magacaab saasaa ah, musanifka oo maaragtay ciraaqi saasaa la raajixsan isaga inkastay ugu fiican tahay mucal in la yiraahdo ma garata macluulana ku xiga maxaana ugu liita in la yiraahdo eh, eh, macluul in la yidhahdo taasaa ugu liita macallal hmm. ku magacaabo walaa taqul macluulu ha dhihin ciladaasina maxay tahay cilladiiu ku fasiraya wahiya ciladaasina cibaaratun waxay ka dhigan tahay can asbaabin wahiya cilladaasu ma garat cibaaratun waxay maanta ma arkaysaa ka dhigan tahay cilladaas laguu sheegayo cillada khafiga ahay can asbaabin asbaab can asbaabin marka la akrinayo oo beedka can asbaabin aan leeyahy laakiin marka hadda oo la laqbeynayo can asbaabin aan leeyahy can cibaaratun waxay ka dhigan tahay can asbaabin sababo kuwaasoo darad soo darriya asluhu darcad ayuu ahaaye wasniga hamsadii loo tasyiiriyey oo darad leeya ma garata soo darrisay oo idilaacday ninka naaqidka ma garata aahe fiihaa asbaabtaa soo darrisana qumuudun qarsooni ayaa ku sugan iyo wakhafa maanta ma arkaysaa qarsoodi waa isku mid qumuud wakhafa taasoo aharad aharad saamaysay oo macnaa ceebaysay oo maxay saamaysay fii qabuuli xadiid xadiidka aqbalitaankiisa marka xillo sideeda maxaa la yidhaahdaa waa sabab maaragtay qarsoon macnaa qarsoon waxaa loogu jeeda nin walbaa ma daalaca karo nin nin ka tagaa baarta iyo daalaca karo xadiidkii daahirkiisa ou salaamada ou ka muuqday sida xaafidka uu sheegay ayaa nin xadiidka aada u yaqaano ayaa xadiidkii duruqdiisa iyo waxaasoo dhan buu baarbaaray hadhow wuxuu soo ogaanayaa xadiid aan mawsuul u malaynaynay inuu maanta ma arkaysa mursal ou yahay xadiid mutasil aan u malaynaynay inuu muuqadic yahay xadiid marfuucaan u maray nabigaa yidhi inuu mawquuf yahay qof saabiciya ama maqduucba taabici hadalkiisa ou muxuuna ku ogaanayaa duruqdaas iyo waxaas iyo qaraa-intaasoo ku ogaana tudraku laakiin see lagu ogaadaa hadda cilada see lagu ogaada maadaama wax khafiya ay tahay waxaa lagu ogaadaa tudraku bilkhilaafi khilaaf baa lagu ogaadaa ruwaaddo xadiidka isku khilaafta markaas hadhow la kala rajaxa marka la iskhilaafo oo anagi sooma ruwaadda marka iskhilaafto yaa la rajaxayaa hadba meesha dabdiga uu jira la rajaxaya ma garan anagii sooma hay watafarudi iyo xadiid waa la isku khilaafay kooxna meelay marta nina waxuu la tafaruday keligiis ayaa markaas hadhow dhinaca raajaxa iyo dhinaca marjuux la kala ogaanayo ma garanta tudraku asbaabta waxaa lagu helaa iyo ciladaas markii inta duruqda la jamciyo oo la baaro la ogaado inay khilaaf uu ka dhexeeyo duruqdii bilkhilaafi wa tafarudi ma garata iyo qaar oo keligood la kalmayo maca qaraa-ina qaraa-in lala qabo tudamu loo dumayo iyo qaraa-in kale oo maaragtay xadiidka hareereynayso qaraa-intu waxaa weeye waa wixii jaanib rajaxay sooma hadda haddii qof tuhmo laba nin arrin lagu wada tuhmo qof beriya iyo qof kale qofkii wax yaqaana dembi baarista qofka meesha uu ka yimid iyo waxa uu yahay iyo qaabkiisa iyo waxaas oo dhan markuu su-aalaha way weydiiyo qaraa inuu helaa soo maaha waxyaala tusinaa qofka inuu beri yahay ama inuu waxaas oo maaragtay ou qabo warka runta iyo warka beenta qaraa in lagu kala ogaadaa jir marka waxyaalahaas qaraa-intu waa shayga wixii la xiriira oo ku oo caddaynaayo taasaa lagu ogaano yahtadii uu ku hanuunaayo intaasoo dhan markii la isku daro mukhaalafadii iyo tafarudkii iskhilaafkii iyo qof oo wax la kali noqdo oo dadkii ka axfadsanaa kala kali noqda ama dadkii ka cadad badnaa iyo qaraa-in kaloo loo dulmay intaasoo la isku daro yahtadii wuxuu ku hanuunaya intaa marka la isku diro jihbiduhaa ninka xaadiqa ah ee xariifka fanka ku ah jihbid waxaa la ninka waxaas iyo shaqada xariifka ku ah oo dhameeyaada ka gaaray sida ciyaadka ay yidhaahdaan waxaa weeye aqoonta aysan u laabnayn ee meel fog fog fog fog ka gaaray kaasaa jihbid la yidhaahda ma garat oo fankan xadiidka meel fog ka gaaray ayuu wuxuu ku hanuunayaa ila dilaacihi ma garata Ah, markuu badankii baaro ayuu wuxuu ku ogaanayaa ilaa dilaacihi idilaacaas oo idilaacday oo iskhilaafkii iyo tafarudkii ayuu wuxuu ku ogaanayaa calaa taswiibi irsaalin limaa qad wusila calaa taswiibi irsaalin irsaalindhe inuu sawaabta ou siiyo ma garati eh, ma garati eh, xadiid oo mursala oo la wasliyey inuu yidhaahdo meeshan irsaalkaa xoog badan markaan alwasl irsaalka hadlina sooma dhihin meesha hadba lama dhahayo qaacidada ahluxadiidka ama maaragtay irsaalkaan iska qaadanayna ama itisaalka maxaan dhahay meel kasta maxaa loo noqonayaa qaraa'inta laakiin asal maxaa itisaalka haddii wax qaraa'ina hadduu itisaalku raajix noqdo itisaalka raacin haddou irsaalku raajih noqdo irsaalka haddii ay isla barbar dhacaan asalka maxaa lagu xambaaraa itisaalka lagu xambaaraa isagaa asal wax itisaalka ka naqliya haddii la waayo asalku waa maxay maadaama xadiidka daahirkiisu itisaal itisaalka haddii aanan marka qaraa-inka heli aanaan helin oo irsaalka rajaxaysa marka ninkan jiibidkaa xadiid oo markii hore mursal noo ahaa oo eh, mutasil noo ahaa oo mutasana waxaa way xadiid saxaabigiisii la sheegay xadiid saxaabigiisii la sheegay ayuu marka dambe wuxuu daalacanaya ogaanaya xadiidka inuu mursal yahay oo wejka raajixa uu yahay oo waa maxay nimanka axfadidka maxay wariyeen inuu maaragtay dhinaca eh, ay irsaalka uu yahay taasi markay xoojiyeen nacam ow waqfi maa yurfac ow taswiibi waqfi maa yurfac xadiid la rafciyo marfuuc laga dhigay inuu mawquuf yahay maalan xadiid can abi hurayra qaal qaal rasuul lah sal allau alayh wasalama noo ahaa ayaa dhinacii xadiidka rafcinayey ayaa dacfi iyo waxbaa kusoo soo baxaya ama waa laga raajix noqonayo sida jaadada runtaa waxaa weeye xadiidka maalan qowlkii abu hurayre ama qowlkii ibnu cumar ama qowlkii cumar inuu yahay hadhow l xadiidkan shalay aan u haysanay in nabiga loo kor yeelay calayhi salaatu wasalaam maanta maxaa noo soo baxday inuu xadiidkii mawquuf yahay ow matnin ow taswiibi fasli matni ayaa u qadaray ow taswiibi fasli matnin matni maanta ma arkaysaa in laga fasliyo ma garat oo laga bixiyo xadiidkii kaasoo dakhala galay fii kayrihi ay fii matni kayrihi xadiid kaloo matnigiisu dhex galay idraajku waa anagii soo marnay soo maar midna soomaana soo mari saa noo dambeeya waa noo dambeeya u idraajku waxaa waaye hadal aan nabiga ahayna xadiidkii nabiga la dhex geliyay calayhi salaatu wasalaam hadhow qaraa-inaa waxaan ku ogaanaynaa hadalkan inuusan hadalkii nabiga ahayn ama saxaabiyaa ku daray ama taabiciyaa ku daray sidaa xadiidkii Eh, maaragtay bad-ulwaxyi oo eh, zuhri uu ku daray marka uu yidhi eh, yataxanaf ou dhahay ataxanuthu huwa atacabudu layaaliya dawaati اlcadl oo ku dara soo maha maxaa caaisha ma ahna xadiidka oo caaishaa xikaayoonayso soo maha oo warinayso kolley marka ama nabigood mar dambe uga u sheegay calayhi الsalatu slam ama saxaabadii kale ka maaqsha idu goobjoog uma aysan ahayn marka laakiin fasiritaanka hadalkii caaisha maaha zuhri oo ku daray ayaa la yidhahda nacam ow amase wahmi waahimin xasan amase wuxuu maanta ma arkaysa wuxuu dhaalacanaya ma garat calaa wahmi waahimin ma garat nin wahmiyo wax ismoodsiiyey kaasoo xasala xasalo ninaa wax ismoodsiinaya oo qalad ka dhacaya xadiidka ama matnigiisii ama sadigiisii sida maalan ka ibdaali raawin daciifin biiqa ayuu ku bedelay raawi daciif ayuu iqa ku bedelay waxay yidhaahdaan arintaas xataa qof iqaahay ka dhici kartaa waxaa la yidhi nin la yidhaahdo cabdiraxmaan binu yaziid bin jaabir nin la yidhaahdo ayaa kuufa soo galo shaamkii ninkaasina waa fiqa reer kuufaa xadiidkii ka wariyo xadii axaadiiii ka wariyo abu usaama xamaad bin usaama oo ragga suqaada waaweyn ka mid ah markaas ninkaas lama oosa kulmin isagoo waxba kama ho hadhow waxaa dhacday magaaladii waxaa soo galay nin cabdiraxmaan binu yaziid binu tamiim la yidhaahdo oo asana shaam ka yimid laakiin kana waa daciif abu usaama ninkii u arkay ninkaasuna waa daciif wuxuu u maleeyey marka inuu yahay ninkan magacaa u dha cabdiraxmaan binu yaziid wuxuu u maleeyey marka cabdiraxmaan binu yaziid binu jaabir kii fiqada ahaa ee reer kuufa markay ka warinayeen dhaafay kiiyo u marka markaasuu axaadiid ka wariyo isagoo muxuu haystaa ninkan inuu yahay cabdiraxmaan binu yaziid binu jaabir u haystaa laakiin ninka oo iqada ahaa ninkaana waxaa la leedahay cabdiraxmaan binu yaziid binu tamiim waa daciif hadhow yaa laga shakiyay war ninka cabdiraxmaan bin yaziid binu jaabir axaadiitii saxiix ahaada abu usaamana waa saxiix waa nin iqaa say ku dhacday axaadiian oo iyadan galabgalabta raggii jihaabadiya baaray taariikhda haddii la baaray waxaa la soo ogaaday ninkan abu usaama xamaad bin usaama uu ka warinayo inuusan ahayn cabdiraxmaan bin yaziid bin jaabiri oo hiqada ahaayo inuu yahay cabdiraxmaan bin yaziid bin tamiim ee daciifka ah saasoo kale hadhow marka jihaabidadii ayaa saa u daalacanaysa waasami waxaad markaasow haa markuu sidaa qaraa intaas arkayo danna waa maleeyey oo muxuu maleeyey xadiidkii inuu maanta ma arkaysa ninkii jihbidka ahaa wuxuu u maleeyey waxaan uu maleeyo xadiidka lacfi inay ku jirto inay saxiix tahay qawi ay tahay malahaas uu maleeyey fa amdaa xukumkiiuu ku socodsi wuxuu yidhi xadiidkan lama aqbalayo ciladaas iyo ciladaas uu leeya o dhan ma garata danna macnaa maxuu maleeyey ciladan uu soo saaray uu xadiidka ku soo saaray inay sax tahay waa bukhaari oo kale ama daara qudni ama calbulbadiin axaadiistaas kaloo hadda aan sheegnay oo loo malaynayo wabu usaama xamaad bin usaama inuu cabdiraxmaan bin yaziid bin alaswad bin jaabir ou ka wariyey laakiin xaqiiqaduna iyou ka wariyey cabdiraxmaan bin yaziid bin tamiim oo daciifaha ka wari waa laga shakiyey raggii jahabada cali madiini axmed bin xamd bukhaari abu xaatim araazi abu zurca dimashk arrintan maxay tahay yidhaahda waa soo ogaadeen waxay arkeen marka in qaladka uu ka yimid ismoodsiiska xamaad bin usaama uu ninkan u maleeyey inuu yahay cabdiraxmaan ibn jaabir maradiisiyaa xoog badnaatay markaasuu ku xukamuu dhahay riwaayaadkan xadiidan saas saas maahane saasuu ma garta danna wou maleeyey macnaa ninkii jiibidka ahaa muxuu maleeyey quwata maa waqafa cala min daalik wixii uu dul istaagay inay wax qawiya ay yihiin oo xoog badan fa amdaa xukumkiiba barka dusha ka saaray oo wuxuu yidhi xadiidkan lama aqbalayo mucallal waay ama mucal waay ama macluul intii aan soo marnaba un xagga luuqadaa laga hadlaa maan laakiin maxadiisiid intaa waa isticmaalaa dhib ma lahan ma garat ama waa luqo fasixu noqon kara ama isticaaro noqon kara isticaaradana waa baab waasicoo noqon kara nacam haye ow amase waqafa waa ka joogsaday ma garata fa axjama w ow waqafa ma waa joogsado macnaa wuu ku taraduday markuu ku taraduday war cilladan aada xadiidka ku soo saartay saxmatan mustaxma dhinac markii u rajixmi weyse uu ku taraduday waqafa waa uu istaago faaxjama axjama waa isku ma oo xadiidkii waxba kuma uusan xukunin waa ka istaagay isagoo ixtiyaadano bal inay cilal kale ay kuu muuqdaan iyo in kale wax kale tarjiixana arag bal hadda waxba ha dhihine bal markaas xadiidkii waa uu ka joogsaday marka waa sidaas wey haddana baabka waxaa lagu xilaaha la yidhi maaragtay jamcu duruq khadiba waxaa laga soo wariyey albaabu idaa lam tajmac duruquhu laa turaku cilatuhu kamaa qaal haddaan baabka duruqdiisa la kulmin cilladiisa lama hayo bal culummadu waxay dhihi jireen xadiidka haddaana boqol dariiq ka helin fa anaa yatiimun fiih halka xadiis boqol dariiq u raadin eh, annaguna dariiqaan xafidi ana waa cumrigooda maaragtay cilmi ku tegiyey marka waa taas wey sidaa darteed waxay dhahaan baabkan waxaa ka hadla culimmada waaweyn waana baabka culumul xadiidka ugu khatarsan oo dadka xufaadda ah ee idilaaca waasica leh ee weliba fahmada badan ee fannigan ku tabaxuro ciddiyaha uga murxan unbaa ka hadli kara sidaa darteed waxay dhaheen culimmada waxa uu ka hadlay afraad yar cali ilmadiini iyo axmed bin xambal iyo bukhaari iyo daaruqudni dad fara ku tirisa ayaa ka hadla oo jahabido ah ma garan ayagaana loo laabta ma garan cilmigaana waxay yidhaahdeen barashadiisu iyo aqoontiisu qofka aan aqoonin waxaad moodaa nin kaahinoo wax sheega raggaan hadda weligoodii ku tabaxureen duruq bay kala yaqaaneen saa adiga dhabayaalka iyo canaawinta linka boostaalaha u kala yaqaano ninka boostada intaa sano toban sano ka shaqaynaya magaalo boostadeed macnaawiinta iyo guryaho kale qoweyna saasu duruqda xadiidku u yaqaan iyo dhabayaalka uu qaado iyo ragga iyo sida loo kala rajaxo u yaqaan markaasay soo saarayaan marka hadhow qof caadiya hadduu weydiiyo oon cilmigan ku tabaxurin aada maanta ma arkaysa uguma sharxi karo marka waxaad mooddaa inay kahaano ay tahay markii dambe raggii inta loo yimaad war dhahay markii xadiis la idinkan waxaa leedihin daciif fiihi cilla kada wa wa aada leedihiin see ku garataan waxaan waxay dhaheen waxaan ku kala garanaa haddaa adigu hadda u tagtid nin oo sarifka yaqaan ama dahab iyo fido hadda waxa oo hadiyo goran forgery waa jiro iyo wax beena calaykum asalaam waraxmatullahi forgery iyo wax beena waa jireen soo maa oo wax saxiixa lagu khaldahay marka haddaad dahabkii saxda ahaa ama micyaaraad kala duwan leeya sideed iyo toban labaatan iyo ko labaatan iyo saddex hadda waxay u kala sameeyeen heerar uu kala fiican yahay qofkaan mansiga qaldan maayo isla markiiba u soo saaraya qofka yaqaan laakiin qofka waxba kala yaqaana birqala xadiidada loo soo dhaldhalaayo waa daab la yidhaahda ma iska aqbala isaga soo maa mana weydiinayso maxaa ku ogaatay m sababto ma uu kuu fasiri karo khibro unbuu ku ogaaday iyo cilmiga xadiidkana waa saas oo kale laakiin waxaan kuu sheega o haddaad rabtay inaad ogaatid abu zurca raasiya loo yimi maxaa la yidhi xadiidkan see ku kala ogaatay waxuuhi aniga ma kuu sharxi karo laakiin xadiid mucayana bal weydiiyo oo dha aniga i weydii ibnu wara nin la yidhahdo maxamed ibnu wara isaguna muxadir inaa weydiiye abu xaatim araasiyana weydiiyo hadday kelimadeennu iswaafaqdo oon isku hadalna raacno cilmigan ogaab inuu cilmi saxa ah u yahy laakiin haddaan iskhilaafno beenaan kuu sheego halkii xadiida weyd midubla soonka kala ogeyn kelimadoodaa iswaafaqday markaasu cilmigan cilmi ilhaam ilhaam oo waxya maa laakiin khibre u yeeshan wixii dhegahooda iyo samcigooda iyo aqoon ziyaadaha u leeyihiin marka wixiiba maanta ma arkaysa oo kale sida dhakhtarka khabiirka ee intaa mumaaraso ku jiray cudurada oo dhaqsaba ee u kala dareemaya isagoo weliba qofkii fuxuusaad iyo waxba maaragtay oo taxliil iyo waxba isagoon ka qaadin exaam iyoon ka qaadin ayuu maarata waxyaalo badan ayuu maarata u fahmay ayagaana loo noqdo ayaga in la raaco walidaalika imaamu shaafici raximah llahu maca jalaalatihi isagoo weynaa iyo xifdigiisa ee muxadid weynna ahaa oo ragga axaadiista cilalkooda yaqaano ka mid ahaa mutabaxir ahaa faqiihna ahaa haddana axaadiidta wuxuu kusoo wareeji jiray dadka oo mutakhasisiinta ah. xadiid ku ah maalan xadiidaa mid xujaysan oo raba inuu noqdiyo ama mas'alou leeyahay masaladaas aniga waa ka tegey sababtoo ah xadiid kusoo xaruray maaragtay qawi maahan markaas wuxuu leeyahay wa fiihi ay fi hada masala xadiidun laa yuhbitu ahlulcilmi bilxadiid dadka cilmiga khibrada u leh maan ahlulcilmiga kama wado dadka common cilmiga uma ah ee waa dadka khibrada khaaskaa leh sida imaam axmed oo kale wuxuu dhihi jiray xadiidka hadduu saxo iisoo sheega shaamiyan oo misriyan oo xijaaziyan waa ku camal falaa sababtoo ah iyaga mutaxbaxiriin kuy waa takhasus khaasa wa soo maa dadka haddeerna qof walba asag wax ka kala barano afka intuu soo taago oo culimmada afka taagan taas lama baho marka cilmigaan waa cilmigoyxogaan ku cilmi wasami waxaad ku magacowdaa maa bicilatin mashmuulu wixii cilo kulansaday oo min calilxadiidi ka mida oo ciladaas weliba ay khafitay mucallalan ku magacaa walaa taqul macaluulu hadhihin wahiya ciladiina cibaaratun can asbaabin asbaabta oo qarsoon waay can asbaabin khafiya qarsoon dharat ay dhara'ad soo darisay wey xadiidka ay markii hore daahirkiisa aan ka muuqanin ee gadaal ninka jiibidka oo ka arkay fiihaa qumuudun ay ku sugan tahay qarsooni wakhafaa'un taasoo aharad fii sixati alxadiidi ta'siiritayo in xadiidkii dacfi lagu xukumo see lagu ogaadaa weye waa jamcu duruq ayaa lagu ogaadaa tafarudka iyo ikhtilaafka iyo waxyaalaas tudraku waxaa lagu wadaa bilkhilaafi maaragtay in riwaayadaas khilaaf oo beyna riwaayaat uu ku dhaco ow tafarud ama qaarkood ay la kali noqdaan oo marka wax qaraa inuu xoojadooda laga bato ama laga fiqaysanaado iyo maca qaraa-ina qaraa-in kaloo tudlamu loo dumaayo markaasuu yahtadii bisababihaa sababteeda waxaa ku hanuunaya jihbiduhaa ninka xariifka cilmiga xadiidku oo sida daaruquni iyo bukhaari iyo abu abuzurca araasi abu xaatim iyo raggaas oo kale muxuu ku hanuunayaa calaa taswiibi irsaalin xadiid inuu inuu mursalnimada ou sawaabiyo limaa xadiid qad wusila la xariiro u yidhahda xadiidkan marka hore noo xariirsanaa oo mutasilka ahaa oo saxaabigiisa la sheegay waa mursal dariiqaasa raajixa oo waqfi maa yurfacu ow taswiibi waqfi maa yurfacu xadiis marka hore la kordhiyo nabiga loo kor u yidhahdo sida sawaabta waa inuu mawquuf yahay aw matnin dakala fii kayrihi ma garato ow amase muxuu maanta ma arkaysaa uu daalacanaya ma garato ow taswiibu fasli matni ayaa u qadamay matni in laga fasliyo bacliba ha ahaadee matnigaasoo dakalo galay isagoo mudraj ah fii matni kayrihi xadiid kale matnigiisa ma garato ama wuxuu ku hanuunayaa ow wahmi wahmin ow ila ilaacihi calaa wahmi wahmin wuxuu ku hanuunayaa yahtadi jihbiduha ila ilaacihi inuu daalacdo calaa wahmi waahimin nin qaldan may qadalkiisu xasalo xasalay waa sida hadda aan sheegnayo maaragtay abu usaama xamaad bin usaama muxuu ku wahbiyey ninkan xamaad ninka la jira cabdiraxmaan bin yaziid binu tamiim oo daciifa muxuu isiiday inuu yahay ninkii cabdiraxmaan bin yaziid bin jaabir oo fiqada ahaa raggii baa marka soo saaray ma garat markay saas ay noqotay intaasoo dhanba danna aljihbidu dhanna wuxuu u maleyay ninkii jihbidka ahaa waxaan uu dul istaagay inay xoog leeyihiin arrin kaliir oo waadixa inay tahay fa amdaa xukumkii ku qaado wuxuu yidhi xadiidkan waa daciif uu yidhi lama aqbalayo amase waqaf intuu ku taraduday ayuu ka istaaguu yidhi wallaahi laba dhinac midna ma rajaxna fa axjamaa markaasuu ka gaabsaday ma garo hay maca kownihi xadiidkaasi markii uu ahaashadiisoo daahirahu daahirkiisa ou yahay an saliimaa inuu nabad galay markaasna xadiidka uu ninkaa oo jihbidka oo waxyaalahaas ku keenkeenayo markaa daahirkiisa u fiirsa ninka xadiidka yaqaan laakiin mutabaxir aan ku ahayn wuxuu is leeyahay xadiidkan waa fiican yahay maxaa laga rabaa soo maa sida qof intuu jariimo soo galay isagoo xaragoonaayo dadka maaragtay oo dunuubta yaqaana intay soo qabsada le qofka ninka waa maxaa laga rabaa laakiin raggii yaqaana ogyihiin yihiin balaayadii ku og yihiin oo kale soo ma marka xadiidkii raggan maxay ku ogyihiin waxbay ku ogyihiin inay ku ogyihiin markaasay maanta soo saarayaan maca kowni daahiri maca kownihi ahaashadiisoo daahirahu uu yahay daahirka xadiidku an salima ay min alcilati alqaadixa inuu cillo qaadixa oo ka nabad galo nacam wahiya tajiiءu qaaliba fi sanad taqdaxu fi lmatni biqadci musnadi wahiya ay alcilatu ciladan oo khafiyada tajiicu qaaliban fi sanadi sanadka ayay maanta ma arkaysa ay ku timaada sida badan laakiin matniga way ku yar tahay matniga way ku yartahay taqdaxu ay fallatii fi sanad midda oo sanadka ku jirtaa yaqdaxu fi lmatni matniga ayuu maaragtay qadxinayaa in la aqbalo ayuu diidayaa oo waa maxa soo ku qancinaya biqadci musnadin xadiid markii hore musnad loo malaynayo ilaa musnad waxaan dhahnay laba macanoo kulansana soo maha almarfuuc lmutasil soo musnad soo kumaana soo mal marka xadiid aada u malaynaysay inuu mutasil ahaa ayaa maxaa kuwa ku daalacanaysa lagu daalacanaya inqiaac inuu maanta ma arkayso ku jiro oo waqfi marfuucin xadiid marfuuca inuu mawquuf yahay ayaa maaragtay waxaasaa lagu daalacanaya iyo waxyaalihii kaloo xadiidka maanta ma arkaysa caddaynayo maaragtay cilaynayo nacam waqad tajiiu qaaliban waqad tajiiu cilada way tiradaa qaaliban fi sanadi ayay timaadaa taqdaxu xaal ay ceebaynayso laakiin hadduu yidhahdo qaaliban fi sanad macnaha matniga midda ku timaado badana way yarta sanadka u badanta taqdaxu fi lmatni matniga ay cadde ay ceebeynaysa waqad laa taqdax inaysan matniga ceebeyn waa dhici karta sida loo keeni doono say ugu ceebeynaysaa biqadci musnadin xadiid musnad ah ayaa maxaa kusoo baxaya inqiaac ilaa musnadka markaan dhiri waa inaad tacriif culumtan xadiidkana kalama maarno musnadka waxaa weeye wاlmusnad اlmutaصil isnaadi min raawiyi xataa mustafa soo ma ahayn bayquunadu waxa u dhihi jira musnad haddii la yidhaahdo laba shardi waa in laga helo waa inuu sanadka raggiisana ou xariiro ma garatay tan kalena waa in oo maaragtay marfuuc ila nabiy sala اllahu alيyه wasalam oo hmm. waqfi marfuucin xadiid marfuuca ku ahaa marka hore maxaa lagu imaanaya oo cilaa ku imaanaysa inuu mowquuf yahay waqad laa taqdaxuu haa waa kaas inaysan kii maaragtay sanadka ceebaysay inaysan matniga aysan waxba ceebayn ayaa dhici karta ma garata oo waa maxay sanadkii baa mutacadid noqonaya oo laba sanadoo noqonaya oo maaragtay isxoojis ama itisaalkaa xoog badnaanaya saas kale kalbayicaani labadii xadiidka xadiidilbayicaani labadii wax kale aabsanaysay bilkhiyaari khiyaar bay leeyihin saraxuu culimmada muxadisiinta waxay caddeeyeen biwahmi yaclaa binu cubaydi ninka la yidhaahdo inuu wahmiyey abdalaa ay xaysu abdalaa markii uu bedelay camran camar ibnu diinaaro bicabdillahi ibnu dinaar ku gooriyey xiina naqala ma garan markuu soo guurinayo xadiidkan waxaa weeye xadiidkii albayicaani bilkhiyaana maa lam yatafaraqa riwaayada marka jaadada waxaa waaye xadiidka sufyaan athawri ayaa maanta ma arkaysaa warinaya sooma sufyaan athawrina eh, wuxuu maaragtay ou ka warinayaa eh, camar bnu dinaar ayuu ka warnay hmm. hmm. a ah, cabdullaahi bnu dinaar ayuu ka warinay laakiin muxuu ku bedelay yaclaa bnu cubayd wuxuu ka warina sufyaan athawri markuu xadiidka uu warinaayey sufyaan athawri can camar bni dinaar saasoo dhan riwaaddii kalena maxay yidhaahdeen can sufyaan athawri can cabdillaahi ma garata marka laakiin taasi dhib maleo xadiidkii ma caabeenoo duruuq dariiq kale oo saxa ah ayuu ka yimid labada ninna waa hiqo haddoo ninku laba magac oo hiqa uu sheego ama kanaa ii sheega ama kanaa ii sheegay uu yidhaahdo labaduna ay hiqo yihiin markaas xadiidkii maanta ma arkaysa waxba u dhibin maayo markaas nacam wahiya taji-u qaaliban fi sanad sanadka ku timaada maxaa u qadaran wa qaliilan fi lmatni midda sanadka ku timaada waa labo mar sanad matnigay qadxi usoo jiidaysaa iyo dhaawac ma garan marna waxaa weeye matniga dhaawac ma soo jeedi karto ama waxaa weeye itisaalkaa raajixa ama dariiq kaloo xoog badan ayuu ku imaanayaa markaas waa wahmigii markaas baabi'inaya markaas nacam midda matniga ceebeynaysa taqdaxu fi lmatni biqadci musnadi xadiid musnad ahaa ayaa maxaa lagu daalacanaya inuu maqduuc yaho wax ka maqan yihi ow waqfi marfuucin xadiid marfuuc loo malaynayo inuu mawquuf yahay waqad laa taqdaxu fi lmatni inaysan ceebeyna ka dhici karto kalbayicaani bilkhiyaari ayay lamid mid saraxuu muxadisiintu waxay caddeen biwahbi yahla bin cubayd yacla bin cubayd oo sufyaan thawri ka marinaayo ayuu abdalaa camran ayuu bicabdillaahi ku bedelay meeshii la rabay inuu cabdillaahi ka wariyo ayuu camr sufyaan can cabdillahi bini dinaar yacla bin oo sida jaadada oo saxeenka iyo ku tahay yacla binu cubaydna muxuu dhahay sufyaan can camr bin dinaar saasuu dhahay xiina naqalaa xadiidkii markuu soo guurinayo taas maxay tahay waa cilladii maanta ma arkaysa sanadka ee matniga maanta markaas ceebeynaysay nacam iyo mid sanad ku jirta oo matniga aan ceebaynaynin taas miihaal kalaa jira maalan oo waxaa jira waa maqasheen xadiidkan kafaaratu lmajlis la yidhaahdo markii qofku majlis ou dhammaado in la subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk iyo marka laga sheekeenay bukhaari cilmigiisa iyo muslim inuu tilmiidkiisa ahay badanaa ay soo qaadeen xadiidku dhowr duruqou leeyahay saxaabo badan ku kala soo arooray hal dariiqoo ka mida ah sanadkiisa waxaad u malaynay rijaalu saxiix ayaad u malaynay laakiin dariiqaas bukhaariyaa cileeyey sanadkaas waxaa weeye ibnu jurayj cabdilmali ibnu jurayj can muusa bni cuqba waa nin isaguna waxaa weeye nin kabiir a ah weye siiradana le ragga saxaankana ka mida can seel ibnu saalix can abiihi can abi hurayra man jalasa majlisan fakahura qaladahu faqaala qabla an yaquuma subxaanaka allahuma bixamdika xadiidkaas qofkii daahirkiisa arka waa rijaalu saxiix xadiidka muslimaa bukhaari weydiiyey wuxuu yidhi xadiidkan waa xadiid macaan badan laakiin sanadkan saa u taxan xadiid lagu warinaayo maba jiro oon xadiidkaas ahayn oo dha oo sida sawaabtaa waa maxay wuxuu yidhi nin la yidhahda muuse ismaaciilaa ii sheegay whayb inuu whayb ibnu khaalidan u malaynaa xadaanaa suhayl can cawn bin cabdillaahi qowlahu cawn bin cabdillaahi ninkaas ayaa hadalkan iskale marka bukhaari asaga wuxuu daciifinayaa riwaayadan abu hureyre loo nisbeynayo oo waa maxay muusa ibnu cuqba suhayl ibnu abi saalix can abiihi can abi hureyra oo sanadkan oo leeya xadiid lagu wariyey maba jir oon xadiidkaas ahayn xadiidkana sawaabtiisa waxaa waaye suhayl ibnu abi waheyb ayaa wuxuu la wariyey xadiidka muuse bnu cuqba laakiin qaabka uu waheyb ibnu khaalid inuu yahan u malayna uu ku wariyey iyo qaabka uu ku wariyey muuse cunaq a kala duwan yihiin waheyb wuxuu ku wariyey xadaanaa suhayl ibnu abi saalix waay aabbihiis ka wadha cancawn ibnu cabdillaahi hadalkiisa uu ka wariyay idan bukhaari ma dhina xadiidku saxiix maaha laakiin sanadkaas oo muuse bnu cuqba can suhayl bn abi saalix can abiyi can abi hurayra xadiid lagu wariyay oo xadiidkaani ma jiro xadiidka jaadadiisuna muxuu ahaa waa maaragtay sida muuse bn ismaaciil oo wariyey xadaثna wahayb whaybku wuxuu la sinan yahay muuse bnu cuq buu la sanan yahay yay ka wada warinayaan suhayl bnu abi saalix suhayl markii la joogo muuse bnu cuq waa wahmiyo wuxuu u qaatay in maanta ma arkaysa hadiyo goor suhayl bn abi saalix can abi can abi hurera waa axaadiidiisa sidii jaadadiiaa loo qaatay marka sanadkuna saas maahana suhayl bnu saalix can cawn bnu cabdillaahi oo hadalkiisa oo maanta ma arkaysaa laakiin xadiidku duruq kaluu leeyahay lian waxaa arkaysaan eh, albani inuu saxiixinayo maara sheikhuuljaamic meelo badan haddana waxaad arkaysaa dariiqan ou bukhaari ou leeyahay xadiidka ma jiro macnaha waa xadiidku duruq badan oo ku saxaabo fara badan ayaa wariyay eh, oo ibnu xajarna uu ku jamciyey annukat cala bni salax saxaabada axaadiis saxda waxaa ka ah caaisha iyo abi saciid alkhudri eh, caaisha abu saciid alkhudri iyo abu umaama iyo rajul kale oo min asaxaaba intaas sanadkoo dhan waa xoog badan qaar badan oo duruq kaloo imlahiicaya rag daciifiinu ku jira laakiin dacfigooda u ka xadiidku marka dhinac kaloo saxir dhinac kaleoo saxaabo kaloo ka yahay laakiin xadiidka wuxuusan ka jirin dhinaca abu hurayra ayuusan ka jirin ma garan marka xadiidkaasoo kale marka wahmi ayaa marka ku dhacay oo sanadkii ah wahmigii marka maaragtay sanadkaas unbuu daciifiyo maana matnigii kale oo dhinac kale ka ansaxay waxba qadaxa uguma keenino sida xadiidkii albayicaana bilkhiyaar iyo u dhowy xoogaa fahamteen oo malayna oo iska maaragtay taqriiban soo dhoweyna insha allah taala haye wahiya tajiiu gaaliban fi sanad taqdaxu fi lmatni biqadcin musnadi ow waqfi marfuucin waqad laa taqdax waa kaas ciladii sanad gashay inaysan matniga caaween baa dhici karta kalbayacaana bilkhiyaari sara iyo hadda xadiidkii kafaarat lmajlis hal dhinacay dacfiga ka timid oo min xadiidi abi hurayra ama axaadiidii kaleo xadiid caaisha abi saciid alkhudri anas iyo axaadii dhinacyaal badan iyo rajul min asaxaaba abi umaama in badan xaafidku uu kasaxyela duruqdaas marka hala yaabinina markaa qisadan bukhaari iyo muslim dhex martaan iyo xadiidkiiba haddana kutubaha adkaarta oo saxiixa dhinaca daciifi waxaa weeye dhinacan ibnu durayj can muusa bni cuqba can suhayl ibni abi saalix eh, can abiihi can abi hurayra muuse bni cuqba marka sanadkaasoo kale xadiid ku soo aroortay maba jiro ilaa xadiidkaas isaguna waa wahmi asalkiisu wuxuu ahaa wuheyb binu khaalid inaan u malaynaa can maarata suhayl bn abi saalix walaysa can abiihi can cawn bni cabdillaahi markaas oo min qowlihi ah taas wa cilat matli ka nafyi basmala id danna raawi nafyihaa fanaqala wasaxa ana anasan yaquulu laa axfadu shay-an fiihi xiina su-ila ciladii matniga iyadu waa yartoo ku dhahay laakiin miaal ahaana u keenay cilatulmatni loo jeeda wa cilatulmatni matniga cilada gasha matniga waxaa laga wadaa xadiidka oo hadalka maaragta xadiidka oo alfaada ah oo macnaa qaadixada ayuu ka wada alqaadixat fii ceebayso ka xadiidi nafyi basmala ee nafyi qiraa'ati lbasmala basmalada qiraa'adeeda in la anfiyo salaada marka la tukanayo kaasoo can anasin ay almarwiya can anasin anas laga wariyey idana raawin raawi waxa uu u maleeyey oo min ruwaatihi ka mid ah nafyahaa basmalada in la nafyinayo ma garato fanaqalahu marka isagaa fahmay fanaqalahu naqalahu wuu soo guuriyey marka asagoo wixii uu maleeyey caddaynayo markaasu wuxuu dhahay falam yakunuu yafatixuuna alqiraa'ata bismi illahi raxmaan asalku xadiidku waxau ahaa xadiidu anas asalkiisu wuxuu ahaa inuu yidhi anas ibnu maalik sallaytu waraa khalfa rasuul abubakr wacumar fa kaanuu yastaftixuuna bilxamdi lilaahi rabbi اlcaalamiin ma garan fa kaanuu yastaftixuuna alqiraa'ata bilxamdi lilaahi rabbi اlcaalamiin raawigiyaa wuxuu ka fahmay sida yacni uu leeyahay ciraaqi in macnaheedu aan bismalada la akrin ka fahmay laakiin xadiidka nasmay ku tahay xadiidka riwaayada muslim iyo bukhaari ay wada wariyeen inuusan nabigu akrinin riwaayadda bukhaari nas kuma ahani bismi inaan la akrinin ee bis yasrixuuna qira'ata bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo dha marka ma suuraddaa looga jeedaa oo bisinkii waa akriyay miya ma siraysta miya ma ku caddo raawi ruwaadda ka mid ah ayaa wuxuu u maleeyey markii la yidhi yastaftixuuna alqiraa'ata bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin in ay tahay macnaheedu bisin lama akri jirin wuu ka fahmay xadiisu ka fahmay hadhow wixii asaga xadiiska fahamkiisi ahaa oo ku qoolo wuxuu yidhi falam yakunuu yaftatixuuna alqiraa'ata bismi illaahi raxmaan raxiim isagaa xadiidka maanta ma arkaysaa ka fahmay sababtoo ah xadiidkii riwaayaad badan buu leeyahay riwaayaad waxay leeda waa la siraysan jireen ma garata riwaayad waa middan oo maaragtay inuu bismi llahi ra nafyiga maanta ma arkaysa ku cad marka qaarna waxay dhahaan xadiidku shaad maaha nacam fa kaana istixuuna alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin Eh, macnaha waxaa laga wadaa eh, suuradda lafteeda ayuu ku bilaaban jiray oo suuradda alxamdigan ku jira almuhu waa yidhahdaan macaa bismi illaahi lagu bilowdo waa shaaficiyada qowlkeeda eh, falam yakun yaftixuuna lqira'a bismi illahi raxmaan raxiima macnaa waxay ku fasirayaan isaga markii ma maqlaynin jahrigeeda jahrigeeda ma maqlaynin xadiid kale marka ay soo deliisaan xadiid abu hureyra oo nucaym ibnu jamir oo wariyey oo leeyahy abu hureyra dadka dujiyey oo salaadan idinku shabahaya marka bismi illaahi raxmaan raxiim ou akhriyey xanaabilada iyo qolooyinka kaloo qolo qaba inay xadiidka maaragtay bisinka la sharaysanayo oo lala jahrayn iyagana waxay ku tawjiihiyaan waxa uu anfinayo waxawaaye waa jaharka qiraa'adu waa jira oo riwaayad kalea jirto oo maaragtay inuu siraysan jiray maaragtay basmalada inuu siraysan jiray inkastoo dacfigeed iyo sixadeeda iyadana uu culummada khilaaf ka taagan yahay almuhim eh, hadhow baabkaas dee hadhow marka buluqmaraamkaan kusoo baxsanay markaan akrinaynay laakiin muhimmada waxuu rabaa inuu ku yidhaahdo halkan uu kaa dhaadhiciyo eh, cillada matniga waxaa ka mid ah xadiidka asalkiisu wuxuu ahaa kaanuu yastaftixuuna alqiraa'ata bilxamdi illaahi rabbi alcaalamiin saasuu asalku ah raawi oo ruwaadda ka mid ah ayaa wuxuu uu ka fahmay in macnaha ay tahay kaanad biqraad bilxamdi illaahi rabbi alcaalamiin inay tahay inaysan bisinka aan la akrinayn laa siran walaa jahra aan la akrinayn sidiiba marka uu ku wariyey marka riwaayadaas waxay leeyin waa wahmiyo wixii asaga kale xadiidka uu ka fahmay oo asaga ou ka cabira iyadoo musaraxah u sheegay ee hadalku hadalkii anas ma aha macnaha anas hadalkiisu wuxuu ahaa fa kaanuu yastaftixuuna qira'ata bilxamdu lilahi rabbi alcaalamiin amaa qira'adaa nafyi iyo nafyinta ah raawigaa ka fahmay wixii marka uu isaga uu ka fahmay ou sheegay saas macnaha uu ka wada marka markii aada soo qaabas maxalshaadka waxaa weeye xadiidka inta uu anas sheegay waxaa weeye nabiga ku kutug ku tukada calayhi salaatu salaam fa kaanuu yastaftixuuna bilxamdi illaahi rabbi اlcaalamiin hadha qofku muxuu ka fahmi karaa waxyaala badan laga fahmi karaa inaan bismi illahi raxmaan raxiim aan la siraysan ama aan lala jaarin baa laga fahmi waxaa kaloo laga fahmi karaa inuusan asagu maqlayni waxaa laga fahmi karaa inuusan la jahrin soo asagii marka fuhuumtii laga fahmaya mid ka mid oo soo qaato oo waa maxay inaan maaragtay bisinkii aan la akrinayno marka taas waxay dhahan marka waa macluulo waa raawiga warinaayey ayaa wixii oo fahmo asagu lafdi ahaan ku cabiray oo riwaaya bilmacna ayuu ku sameeyey saas saas ku wanaaqay wa cilat lmatni cilada matnada oo qaadixada ka nafyi lbasmala waayo idanna raawin wuxuu u maleeyey nafyahaa in maaragtay bismaladii maaragtay la nafyinaayo xadiidka uu ka fahmay asalka ahaa fa naqalahu sidii usoo guuriyey inay marka riwaayadaas anfinayso laa yaqra'uuna bismi illaahi araxmaan raxiimna maxaa u daliilaha yidhaahdeen anasaa la weydiiyey oo waxaa la bismi illaahi raxmaan raxiim la akhri jirin mase lama akhri jirin markaasu anu wax kaba xafdiyo wasaxa waxaa xasaxay anna anasan yaquulu wuxuu dhihi jiray markii la weydiiyo laa axfadu shay-an fiih ani waxba kama xasuuso in la aqri jiray in kale xiina su-ila markii la weydiiyey taas marka waxay xoojinaysaa in raawigaasi asaga wixii uu fahmay oo maanta ma arkaysaa jeebkiisa oo maanta ma arkaysaa oo ka cabiray taasay marka ay xoojinaysaa waqad saxa kamaa saraxa daara in anas la weydiiyey ma garan waxaana weydiiyey abuumaslama saciid binu yaziid nin la yidhaahdo akaana rasuula yastaftixu bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo bismillahi raxmaani raxiim markuu weli u dheh aniga waxa waxba maanta ma arkaysaa kama xasuusto saasuu yidhi marka taa marka waxay u deliishadeen riwaayadaas oo nafyinaysa inay maaragtay wahmi tahay wasaxa ana anasan yaquul wuxuu dhihi jira laa axfadu shayan fiih xiina su-ila markii la weydiiyey nacam wkahura الtacliilu biاlirsaali lilwasli an yaqwa cala اtiصaali meelahana wuxuu geelahaa marar cilada awal asalka waxaa cilada in loo isticmaalo cilo qaadixa marar ciladii aan wax cilo qaadixa ama qaamida aan loo isticmaalayn oo shay daahira maaragtay ciladii laysaga iطlaaqo marka taasina maxay noqonaya iska majaaziya noqona asalka maxay cilada waa shay qaadi ah oo maaragtay qaamid ah oo khafi ah ay ahayd eh, soomaan oo xadiidkii dhaawacay marka shay waadix haddii lagu cilaayo waa uun isdilaax iyo iska maaragtay uun luqawi maahane ciladii asalkaaha maahan wuxuu yidhi wakahura waxaa batay maaragtay maxadiid agteeda atacliilu xadiidkii in lagu cilaayo oo lagu daciifiyo bilirsaal irsaal oo inuu mursal yahay oo daahir ah lilwasl liajli lwasl inuu asagoo xadiidkii mawsuula maaragtay ou soo arooray weli waa goorma in yaqwi hadduu xoogaabo irsaalkii oo waqfiga ka uu ka xoogaabo cala itisaali itisaalkii ma garan ee markaas waaba iska waadixba maalan xadiidkii waa baabkii aan soo marnay itisaal iyo waslia istacaaruda markay u istacaarudeen maxaan rajaxnay bilqaraa'ina waxaan rajaxnay irsaalkaan rajaxnay soo maha markaasoo kale cillo maahane waxa weeye waa arrin iska waadlaxa soo mahan qaraa oo irsaalka markaasu ah, ah, kulina xadiidkan waxa weeye waa mucalal waayo itisaalkiisi waa mucalalo irsaalka saxa marka waa mucallal ee irsaalkaana waa irsaal waadixa oo mid qarsoonba ma aha soo ma ee irsaalka marka iclaalka uu keenayo waa mid qarsoonoo rag daqiiqa maahane wax kale maanta ma arkaysa aysan keeni karin marka macnaha waa ciladii oo sidii asalkan aan loo isticmaale xoogaa iska baab iska fudeeda loo isticmaalo ka wada nacam wakahura atacliilu in lagu cileeyaa batay cinda almuxadid tardac biاlxadiidi bilirsaal in lagu cileeyo lilwasli liajli wasli liajli inuu xadiidkii asagoo mawsuula oo maanta ma arkayso ou soo arooray ma garatay ama sidoo kale xadiidkii ma garatay oo sida saxiixa uu mowquuf yahay laakiin riwaayad daciifa oo marfuucnimo ku soo arooray in la yidhahdo xadiidka mowquufa lagu celiyay yaana raajixa dhinaca waqfigaa raajixa soo maaha waa dhici karta marka waxaa weeye waa istilaaxiyo xoogaa wax yar hoos loo daaday sababto meesha waxaa laga rabay marka laleeyahay waa mucalal ciladan inay khafito jahabidada maaha ninkan laakiin maadaama qaraa-in iyo xoog loo xoogaa meesha ay taalo dadka muxadisiinta maaragtay ay gara karaan ya in cillo lagu magacaabo xoogaa waa cilladiiyo baabkeeda xoogaa biyo lagu daray waayo wax yar xoogaa lasoo qaboojiyey waayo laakiin cillada tankeeda waa uu sareeyey markii hore nacam in yaqwa hadduu ku xoog bato cala tisaal hadduu ku xoog bato ee markaas cillo in la yidhahdo maba u baahnaynba in la yidhaahdo laakin waa iska laa mustaaxaad fi waqad yuciluuna inay xadiidkii cilayaan baa dhici karta bikulli qadxin ceeb kastoo daahirin yacnaa iska muuqato oo min fisqi faasiqnimo ah ow gaflatin oo raawiba ku sugan iyo wa nawci jarxi iyo jaraaxiin kale oo suu xifdina taasina waa cillo iska lugawiya sababtoo ah qofkii haddii xadiidkii maaragtay eh, ninkii oo faasiq yahay ama kaflo uu yahay ama suulxifdi ulxifdi uu yahay nooc qofkii la jaraaxeeyey ee ciladaas waa cila daahira w wamaca daalika maxay ku magacaabayaan cilo isaga magacaabayan iyaduna waxaa iyadoo laba biyood oo kale lagu sii darima lasii qaboojiyey ilan asalku wuxuu ah cilada khafiga ah middii hore oo markii xadiid mursal dhinac ku soo socoro dhinacna wasl ama dhinacna mawquuf ku soo dhinacna marfuuc ku soo aroor laakiin dhinaca irsaalka iyo dhinaca maaragtay mawquufka uu xoog badan yahay cillo in lagu magacaabo xoogaa soo daadeg yara ah laakiin mid iska waadixa oo maalan nin xadiidkaa nin khaafilaha ku jira ama faasiqa ah, ama maaragtay suu-ilxifdi ah kaas in la yidhahdo xadiidkaasoo kale waa mucallal waa iska maaragtay iska eh, waa qaboojin aad baabkii loo sii qaboojiyey waayo waa un maaragtay yani istilaax ma ah oo iska yani iska maaragtay tasaahul maana cilladii runta ahayd ma ilaa cilladu maxaa shardiheyd inay khafiyo ay tahay eh, waqad yuciluuna inay ku cilayaan b xadiidkii bikulli qadxin maaragtay ceeb kasta oo macnaa daahir ah ma garat qadxi fisqin oo kale iyo waqaflatin iyo wanowci jarxin iyo noocoo jaraaxa ka mida wa minhu man yudliqu isma alcilla ligayri qaadixna ka wasli hiqaati wa minhum muxadiثiintii waxaa ka mid man yudliqu isma alcilla cilladii magaceeda qofku magacaabaya tawasul ligayri qaadixna iyagoon qaadixna aysan jirin ka wasli siqaatin nin iqaa xadiis oo maanta ma arkaysaa oo wasliyey oo dhinacna maanta ma arkaysaa asagoo mursala laga wariyey wax hadda murajixa oo dhinaca irsaalka rajaxayana aysan jirin asalkana maxaan dhahnay haddii irsaalka iyo itisaalka hadday is iskhilaafaan ama waqfiga iyo rafciga da iskhilaafaan haddaanan duruq kale tarjiixse helin yaa asal waa la qaadanaya rafciga iyo la qaadanaya marka xadiid dhinacna laga irsaaliyey dhinacna laga wasliyey ama dhinacna mawquufaan loo wari dhinacna marfuucaan loo wari wax hadda dhinaca wasliga iyo rafciga daciifyana aan la arkin oo dhinaca kala rajaxa asalku muxuu yahay nasabka waa itisaalka iyo rafciga kaasoo kale marka in la yihahdo mucallal in la yihaahdo waa iska min baabi tawasuc waxaa la yidhaahdaa tawasuca waa wixii wax aysan oo magaca iyo aysan isdaboolaninoo xoogaa iska falfaadlaho ma aragta yani sheega waxaa loogu talagelin qamiis weyn oo ilmo yar ay qaateen waa looguma talagelin iska falfaadl ma aragta saasoo kale camal ومنهم maن يdلق اسم العilة لغayri qاadxin kuwasli ثiqa yaquulu macluulu صaxiixun ou leeyahy asaga wuxuu ku leeyay macluul صaxiix ee ciladu qaadixay ma ahaade oo waxaa samana ahwaaluha صaxiixu wahuwa matasqal isnaadu walam yusada ou yucal samana jirin bayqooni waa waa صaxiix waana mucalal xaggii ka keenaya laa musaaxaata fi اlisطilaac kaladii yaquulu qaara waxay leeyihiin saxa uu xadiidku ansaxay macshuduudin isagoo shaada uxtid kaasoo maada kaasoo ku dayda camal culimmada qaarkooda waxay leeyihiin xadiida maanta ma arkaysaa eh, laysu khilaafaya soo ma xadiid ayaa laysu khilaafay oo nin raawi ahaa aa xadiidkii khilaafay soo ma eh, wax hadda eh, maaragtay dacfi ahoo riwaayaddii soo jiidana lama hayo wax dacfioo riwaayadii soo jiida lama hayo laakiin un raawi unbaa baa maarata wax see khilaaf laakiin khilaafkaasi mid oo dacfi keenaya riwaayadaas ma muxuu ku leeyahay markaas waa shaadun saxiix ilaa shaadku haddii oo mukhaalafada oon la jamci karin oo saas ma ahayn marka mukhaalafado macno oo ka hor imaanaya markuu ahaa oon la jamci karin markaas shaad noqonaya soo ma ahayn iyadoo shuduudkii uusan qaadix ahayn oo xadiiska oo dacfi u keenaynin aya wuxuu ku leeyahy hashaadun saxiix maadaama khilaaf uu meeshii uu yimid khilaafkiina uusan xadiidka uu dhaawacaynin waa saas oo kale nacam yaquulu ahe macluulun صaxiix wa صaxiixun mutafaqu calayh wa صaxiixun mukhtalafun fiih nacam macluulun saxiix maalan miaalay ka dhigan imaam maaligaa wuxuu wariyey xadiid oo ah lilmamluuki dacaamuhu sharaabu balaaquu ku wariyey balaqanaa ana abaa hurayra kida wa kida marka balaaq waxaa la yidhaahdaa waa adiga mucdalka camal uu dhow yahay itisaal ma laha marka balaaqaadkaas oo kale lama saxiixinayo xadiidkii asalkiisa wuxuu ahaa qadxigaa ku sugnay hadhowa waxaa la daalacday riwaayad kale oo maalig waxuu ka neela maxamed bnu cijlaan can abiihi can abi hurar uu ka wariyey xadiidkii inuu xasan yahaa marka la arkay wuxuu ku leey marka hore macluulu ahaa kabacdiya waxaa la ogaaday inuu saxiix yahay markaas waxaan dhehaynaa ay leeyihin xadiidun eesh saxiixun macluulaan dhehaynaa ay leeyihin ah, ah ama sidaasoo kale waxay dhaha yaquulu saxa maca shuduud qaaraa saasoo kale dhahayo kaladii yaquulu fiihi kalxaakimi saxa ay alxadiidu aladii saxiixu maca shuduud baabkaasa marka israacay markaasuu wuxuu yidhi wاnasku sama تarmidiyu cilat fain yurid fii camalin fajnaxla macnaha waxau meelahan oo dhan waa ka fura tacliilbi intaasoo dhan waxuu ka isticmaalaa ciladii oon booskoodii saxaa loo isticmaalo ee marka wuxuu ku muxuuna kugu baraarujinayaa haddaad waxyaalahan oo kaloo aragtid ha u malaynin ciladii qaadixada inay tahay waa istilaax khaasee ogow sida aan marka horeba meelihii markii aan soo maraynay maaragtay afraadda iyo markii aan soo marayno iyo rag badanoo maaragtay munqadica iyo rag kaloo si u fasira iyo waxyaalo kale sida jaadadana waa shay waxaa jira istilaaxaad bacdulculamaa ay leeyihin marka baabka marka joog waa lagugu baraarugi jiraa calashaan eesh si aad shayga jaadada aada u fahamtid oo mustalaxa caamka ah shayga khaaskahoo dad ay isticmaalaanna aada u garatid oon xadiid oo mansuukaho ayuu tirmadi wuxuu ku leeyahay xadiidkaasi marka waa macluul marka tirmadi waxaa la yidhi haddaa uga jeedid xagga camalfalka macluulkiiyo laguma camal falinaayo markaa warkiisa qaado soo maa haddii warkaas warkiisa hadduu uga jeedo saxiix maahana dee taas la qaadanaa sababtoo ah dee aayaad badan oo mansuukaha waxaa jira oo la akriyo oo mutawaatir ah qiraacadeeda lakin xukunkeeda mansuuqa iyo axaadiis badan oo mansuuqa ah eh, oo iyadana maarata saxiixaadaha jira sooma maa laakiin xukunkoodii la nasaxay marka termadi wuxuu uga jeedaa macnaa waa mansuuq hadduu yihahdo xadiid oo la nasaxo waa mucall haddii uu yidhaahdo macnaa ciladiisu waxay annahu laa yucmalu bihi liannahu mansuuq amaa ciladii qaadixadaahad hadduu uga yihaahdo ma loo jeedi karo sababtoo ah ashyaa badan oo mansuuqa ama axaadiida saxiix ama aayaad mutawaatiraah xukunkeedii mansuuqa ayaa ma aragtay oo lafdigeedana la akhrinayo ayaa maanta ma arkaysaa jira hmm. wanaskha naskii uma tirmidiyu cilat min cili xadiid markaasuu wuxuu dhahay markaa ciraaqiyaa ziyaadiyo wuxuu yidhi hadalkii tirmidi tuujiihinayo fa in yurid tirmidi hadduu uga jeedo uu leeyahay xadiidkan waa cilo fii camal ay fii cadami camal bilmansuuq haddii uga inaan lagu camal falin camalkiis waa mansuuq haddii uga jeedo ee mansuuqulcamali bihi haddii uga jeedo fajnax lahu u iilo oo markaasi warkaasi wax ka soo qodo wain yurid annahu cilatun fii sixati haddii u jeedo ow sixati naqlihi falaa waayo lianna fi lkutubi asaxiix axaadiidan kasiira saxiixa mansuuqa waqad saxatanu jumlatan minhu famuraaduhu esh alwalu hay intaasna waa waafin ku celina mase waa waafi intaas ay wax su-aalahay a ah. anas waa xadiidka anas a raawigaa fasiray raawiga adigu waa dariiqa qataaday leed ya fahamkaas oo ka qaatay eh, xadiidkii ah, oo ayow tasriix marka xadiidkii asalkaaha ah, maa ilaan hadalka wuxuu timaali karaa inaan bisil la akrinin laa jahran walaa sir inaan lala jahraynin inuu saba maqalba shaaficiyadu waxay qabaan wuxuu uga jeedaa annahu lam yasmac ay ku tawjiihinaan sababto iyaga in jaharka bismillah waa madhabkooda xanaabilada maxay leeyihiin xadiidka waxaan ka fahmaynaa annahu laa yajharu bi soo ma laakiin xadiidka asagoo fahamkaa galna muxuu yahay oo xadiidka ninka raawiga uu sheegay inaan la akrinaynin laa sira walaa jahr fahamkaas marka isagaa xadiidkii hore ka fahmay maahane hadal oo anas ku hadlay oo xikaayadii ficilkii nabiga uu xikaayoonayay ma ahanay leey waxaana taa caddaynaysa markii la weydiiyey anas la yiri maaragtay bisinka ma akrin jiray oo waxaasan hadda ma xasuusta o sidan anas xadiidkiisa marka waa intii hore marka intaasna marka saddexdaa ixtimaal waa ixmaali karta cadama qiraa'ati Eh, albasmala kuliyatan laa sira walaa jaha waa sida uu macnaha uu fasiray raawigaas uu ku sheegay cadam اljahri biاlqira'a waa madhabka xanaabilada oo in la siraysanayo cadamu samaac asaga ma uusan maqlin maahane ee nafyi meesha ma jiro ama xadiidka kaanu yaftixuuna bilxamdu llah rabxu ku fasirayaan faatixada maca ismikeeda sababtoo suuradda hadda sabaxabiraan lena maca bismika uu ku jiro soo maha sabaxa lilah aan leeno asaafaat ma garat alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin aan leena suuradda kan ugu baciisanaayo marka oo ah riwaayadda ay ku timid marka riwaayaddaasna muslim ay la infiraadeen midda bukhaari muslim isku waafaqsan yihin waa midda ah inay maaragtay bismi illahi raxmaan alxamdu lilah u ku bilaabi jira imaam shaafici wuxuu ku leey alxamdulilah suuraddan looga jeeda qiraa'adana sida raajixa basmaladay ka mid tahay hadhawa khilaafka marka xanaabiladii u dhexeeya iyo shaaficiyada ama culumo kaloo badanba ee bisinku waa jiraa ma lala siraysanaa mase waa lala jahraa iyaga ibnulqayim ibnu taymiya iyaga waxay leeyiin lala jahri maayo axaadiida basmalada ku soo aroortay midda sariix ku ahna saxiix ma aha saasay leeyiin midda صaxiixaana sariix kuma ahan leeyihin waa in la silaysto laakiin almuhim xaqiiqda iyo baabkaas madaahibta waa baab kale way laakiin macnaha mustalaxaan oo laga wado shuduudka waxaa laga wadaa riwaayadan anfinaysa oo dhahaysa laa yaqran bismi اllaahi raxmaan fi awali walaa fi اlaakhir soo maha xadiidka asalkiisu waxaa kaanu yastaftixuuna bilxamdu lilahi rabi اlcaalamiin saddex fahamaa jirta fahamkii mid ka midou raawigu ka cabiray isaga bilafdigiisa marka wuxuu ka xadiidkaas marka waxaa weeye cilaa ku jirta riwaayadaana qadxinay ah, ah, may matniga asalkaa ma qadxinayso midkaanay qadxinay ah. sababto waxaa ku yimid tanaa ka raajixsan ma garan iyo weliba markii anas la weydiiyo aniga waxaan waxba kama aqaan taasina waxay sii cadayne qadxiga ku yimid uh, uh, midda madna qadxinaysay gelay ah. ciladaanba sideedaba cilatu sanad maan waa cilat lmatni tan cilatu sanadaa laba ah mid taqdaxu fi sanad wa fi lmatni aydan soo maaha waa midii aan ku saaminay xadiid xadiidkii usaama abu usaama xamaad bin usaama aw cabdiraxmaan bin yaziid Eh, bin bin tamiim uu ka wariyey isagoo u malaynaayo cabdiraxmaan bin yaziid bin jaaber isagoo u malaynayo marka sanadkiioo uu isbedelku ou dhacay matnigii waa ta'fiirisay maaho waa saas laakiin middaan riwaayada yacla bnu cubayd oo yidhi can sufyaan athawri can camar bni dinaar matnigii ma saameyninoo dariiqii jaadadaha riwaayadii kalea maxay ku timid jaadadii ku timid ama waxaad dhigi kartaa waa laba hiqo labaduba iqo waay waa dhihi karta soo ma laakiin ciladan basmalada iyada waa cila fi lmatni cila fi lmatni marka maadaama ay tahay waxaa qadxiga oo ku sugan yaha waa riwaayadda anfinaysa waa ama asl xadiid kaanuu yastaftaxuuna bilxamdulilahi rabbilcaalamiin iyada waa xadiidka haabidka ahaa oo muslim bukhaari ay wariyay midaan musnaa la kali noqday oo nafyiga taasaa marka qadxigu ku imaanaya riwaayaddaas oo riwaayaddii hore fahamkeedii waaye oo isagu tasriixiyey waxaana ayidaya inay maaragtay riwaayadaas ay macluulo ay tahay xadiidkaas kaloo markii anas la weydiiyey oo ninkii kale u weydiiyey abu maslamata mu aha binu saciid miu ahaa aan sheegnay in maaragtay uu yidhi aniga waxaas waxba kama ma kama xasuusa maxaa kale kii xadiidka subxaana kala waa fahamteen qisadiisa isaga noocaas wuxuu ka mid yahay cillo sanadka gashay oon matniga aan taqdiixinayn sababtoo dhinacaas ah dhinacaasun riwaayadda abu hureyre ee qadxigu ku sugan yahay laakiin riwaayaadkan kale xadiidkii oo saxaabada kale qaar badan oo ku ansaxay qaarna duruq daciifoo ku yimid qaar ibnu laxiic oo kale uu ku jiro yajburu bacduhaa bacd xadiidka markaas Eh, marka la isku daro صaxiix liغayrihi waa gaaraya dhulkadaas laakiin dhinaca abu eh, bukhaari ou khatarta ku yahay waxaa weeye xadiidkood u malaynayso shuruudu saxiixayn inuu kulansaday ayuu laad ku qaruufay sababto waa raggii saxiixaynka oo muuse bnu cuqba waa saxiixaynka waayo suhayl ibn abi saalix suhayla rijaalu muslima suhayl ibn abi saalix aabiis abu saalix samaan waa rijaalu saxiixayn soo maa ibnu jurayj waa rijaalu saxiixayn soo ma eh, abu hurayra waaba saxaabigii dhamaa marka waa markaas oo muslim intuu wejiga ka dhunkod weliba lugahan kaa dhunkanaho yaa ustaad alasaa asaatidiin asaatidada oo dhan ustaadku waa ninka oo mucallimka weyn ah wayaa abiib xadiid oo dhah kaasu weliba laa yubqiduka ilaa xaasidun oo dhah qof xaasid unbaa kuu carooda maahane igaar kula tartami kara ama wiil kuu bardhigi kara ma jiroo dhah marka waana markaad u fiirsato waa dariiqo oo fani ah waa qofku markuusa markaas darsiga akrina uu iska dul maraa laakiin waa u fiirsaday ilaa aan markaas ka soo xafiday hadhowna waa ka arki kartaan kutubaha waxa weeye dariiqa oo maaragtay daciifka waxaa weeye ibnu jurayj can muusa bni cuqba can suhayl bn abi saalix can abiyi can abi hurayra jaadaduna waxaa waaye muuse bnu ismaaciil can wahey bnu khaalid can cown bn cabdillaahi oo qowlkiisa isaga ah oo maartaba maqduuca taas oo kale halkaas marka xadiidka dhinacii abi hureyre waa la daciifiyey laakiin xadiidkii muxuu ka yimid duruq kaloo badan oo saxaabada ka mida ah. qofkii nukadka xaafid ibn xajar waa arkaysaan ilaa hadda intaan aan soo khulaasay oo saxiixa ah, xadiid caaisha iyo xadiid abu saciid iyo xadiid abu umeyma umaama albahili iyo xadiid kaloo can rajulin min asaxaaba uu yidhi iyo duruq kaloo saxaabada ka midaho qaarkood abnilahiicoo kalea ku jiro marka ilaa afar shan dariiq oo isnaadkooda saxiix haduu ku jiro oo duruq kale ibnulhayco kale ee rag lamida ay ku jiraan xadiidka xaguu tegaa marka ma dhamaanto ma dibinaano